alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsal اllah wslm cla sayidina mxamedi wcla alih wsaxbihi ajmaciin alficl اlmudaaric almuctal اlaakhiri waaxwaalu icraabi alficl اlmudaaric almuctal اlaakhiri waaxwaalu icraabi alicraab اlmaxaliy waynu ka soo baxnay kelmadda mebniga ah sida loo icraabo markay dhacdo fi maxali rafcin aw fi maxali nasbin aw fi maxali jar jaa haada raaytu haada marartu bihaada waxaynu soo marray kelmada mabniga in lagu sheego waxay ku binaysan tahay mabniya cala sukuun mabniya cala fatxi fii maxali rafcin ama fii maxali nasbin ama fii maxali jarin ama fii maxali jasmin maxalka ay dhacdan in qaabkaa loo sheego halkan waa ficilkii mudaaric ayuu ka hadlayaa ama talolaakhirka ahaa marka ficilkaa mudaaric markaynu eegno meelo badan baynu ku soo ilaa hadda oo mudaaric lagaga warramayey waxaynu soo qaadanay ficiladu inay u qaybsamaan saddex qaybood maadi iyo mudaaric iyo amar tacriifka mudaarica halkaasaynu ku soo wa kullu ficlin yadullu calaa xusuuli camalin fi zaman alxaadir aw almustaqbal waxaynu soo marray waa la dhaha axraf muaaraca oo muaaraca lagu bilaabo alhamzau wاnuunu wاlyaa wata waxaynu soo marray oo kale ficilka muaaric inuu saddex qaybood u qaybsamo kitaabkii koobaad mansuub majzuum iyo marfuuc goormuu mansuub noqdaa idaa sabaqahu axad nawaasib ida dakhalat calayhi nawaasib an lan idan kay goormuu majsuum noqdaa ficilka mudaaric ida dalahu ida dakhala calayhi xarfun jaazib ida sabaqahu xarfun jaazib kalxuruuf alaatiya odhan jiray wahiya lam walaa naahiya wain aynu soo qaadan goormuu noqdaa ficilka mudaaric marfuuc oo la godaa ida lam tasbiqhu adaatun min adawaati اnasbi aw اljasmi marka ficilka mudaaric inuu saddexdaa xaaladood leeyahay masuub majsuum iyo marfuucna waynu soo qaadan waxaynu soo qaadanay ficilka mudaaric ama ficiladuba gudaha in loo qaybiyo صaxiix اlaakhir iyo muctal اlaakhir ciwaankii kitaabka labaad anaxw اlwaadix aljus الثani min kitaab الnaxw اlwaadix ciwaankiisi wuxuu ahaa taqsiim اlficli ilى صaxiix اlaakhir wa muctal اlaakhir marka ficilada guud ahaan waxaa loo qaybiya صaxiix اlaakhir iyo muctal اlaakhir yani ficilka mudaaricna sidaasoo kale wey wuxuu qaybsamayaa صaxiix اlaakhir iyo maxay iyo muctal اlaakhir صaxiix اlaakhir iyo muctal اlaakhir waayahay waxaynu soo qaadanay oo kale ficilka mudaaric waxaynu soo qaadan in uu leeyahay mabni iyo mcrab feerka mudaaric yanqasimu ilaa mucrabin wa mabni mataa yubna goormaa la banayn jiray ficilka mudaaric laba xaaladood ida itasalat bihi nuun tawkiid maxaa lagu banaynaya markay nuun tawkiid la xidhiidho cala alfatxi mabniya cala alfatxi yubna cala alfatxi layadhabana layashrabana layaqra'ana ama layaqra'ana waida tasalat bihi nuunu niswa maxaa lagu binaynaya marka la xidhiidho mabniya cala sukuun yadhabna yashrabna yaakulna yajlisna yaqra'na yusaafirna marka ficilka mudaaric imise xaaladood baa la binayaa laba xaaladood ida tasalat bihi nuun tawkiid almubaashara waida tasalat bihi nuunu niswa labadaa xaaladood baa la bina goormaa la ecraabaa ama goormuu mucrab noqdaa wixii labadaa xaaladood ka soo haray labadaa nuunood haddaanay la xidhiidhinna waa mucrab intaasoo dhan somanaa soo qaada inagoo ku jira kitaabkii labaad keliya qaybtiisii hore weliba ku jira ayaynu mudaarico keliya intaasoo darsi soo mara aynu soo qaada waa muhiim markaa la muraajaceeye kitaabkii koobaad iyo kitaabkan intaan duruusta aynu soo qaadana ad muraajacayso mar walba ad xasuusnaato tacriifkii aad ku noqoto taqsiimkii iyo qaybintii la qaybinaya kelmadda aad dib ugu muraajacayso waa muhiim jidda ood isku soo xidho markaa duruustu sidaasa wada xidhsanta darsigan dhinaca kalena wuxuu labada sheekh raximahum اllahu tacaala ay kaga hadlayaan darsigan waa ficilkii muaare waa noocii muctalul akhirka ahaa wuxuu ku saabsan yahay darsigani waxaynu nidhi saddex icraab bay culammadu sheegaan marka kelmadda la icraabayo saddex icraab oo kala duwan baa jirayna mid waxaa la dhaa alicraab allafdi alicraab allafdi waa icraabka kelmadda mucrabka ee aahirka icraabka daahirka ka icraabi kelimati muxamed wakalimati maala mxuha albaabu alqalamu alkitaabu ama yadhabu yajlisu yaqra'u yusaafiru kelmadaha icraabkoogu waa lafdi marka la godayo damadii oo kale way ka daahiraysaa marka la nasbinayo fadxadu way ka daahiraysaa haddii la janayo kasradii way ka daahiraysaa hada huwa aladii yusama alicraab allafdi icraabka daahirka jaa muxamadu raأytu muxamada marartu bmuxamadi waa craab aahir yadhabu lan yadhaba lam yadhab waa icraab aahiro lafdi baa la alicraab lafi waxaa jira icraab kale oo la dhahda alicraab اlmaxali waynu soo qaadanay darsigii hore alraab lmaxali waxa weeye kelmad mabnia oo dhacday maala faacil oo kale waa kelmad mabnia akhirkeedu isma bedelaya faacil bay noqon kartaa mar mar kale waxay noqon kartaa mafcuul bihi mar kale waxa soo gali kara xarfu jar macaanina aakhiraha laa yataayar see loo icraabaya iyadoona akhirkeegu isbedelayn meel kasta haddaad geyso meesha ay taallo ayaa lagu sheegaya mar kasta markay faacil tahay waxa la odhanaya fii maxali rafcin markay mafcuul bihi tahay waaa laodhanaya fii maxali nabi markuu xarfujar soo galo waa laodhanaya fii maxali jar maxalka ay taallo ayaa lagu sheegaya oo la aqoonsanaya kaana waxa laydhaa alicraab lmaxali icraabka saddexaad oo darsigani ugu horeeyo waxa weeye icraabka laydhaa alicraab taqdiiri alicraab altaqdiiri waa icraab muqadara waa muqadar waa icraab la qadarayo icraabka la qadarayo waxa sabab u ah waxaa ka mida sababaha keena inuu icraabku daahiri waayo uu lafdi noqon waayo oo la qadaro waxaa ka mid a waxaa la dhahda xuruuf اlcila xuruuf اlcila alأlif wاlwaaw wاlya soo maynaan soo qadan xuruuf اlcila alifta iyo wowda iyo yada waa xuruuf اlcila saddexdaa xarfu cilo midkood haddii ay kelmadda akhirkaygii fadhiisto ama kelmada u dambeeyo wuxuu xarfu cilahaasi keeni karaa icraabkii kelmaddaa aakhirkeega ka daahiri lahaa ka muuqan lahaa inuu ka muuqan waayo maalan muusaa oo kale waa duruusta inoo soo socoto muusaa iyo ciisa alif baa u dambaysa waa muctalul aakhir ficilkan mudaaric markaa soo qabto yascaa yakhshaa yansaa yanhaa alifaa u dambaysa waa muctalul akhir yadcuu yarjuu yadnuu yasfuu yacluu wowbaa u dambaysa waa muctalul akhir yamshii yajrii yahdii yaqdii waa muctalul akhir yabaa u dambaysa marka aakhiru lkelima oo ahayd meesha yani aakhirukalima oo ah halkiisbabedeli lahayd kelmadda aakhirkii lababedeli lahaa ee marna la godi lahaa mar la kordhigi lahaa mar la hoos dhigi lahaaya haddii xarfucil la fadhiisto alif iyo wow iyo ya haddii ay halkaasi maadsaa fadhiisato waxay keenaysaa icraabku inuu muqadar noqdo sababaha keena waxaa ka mida ah marka xuruufulcilla aliraabu taqdiiri darsigana u horeeya way noo iman doonaa darsigan markaa waxaa laga hadlaya ficilkii mudaaric ee muctalulaakhirkaa nooca markaa ajrumiyada la dhiganaya la idhaa weeye alficl almudaaric alladii lam yatasil biaakhirihi shayu marka haddii uu muctalulaakhir yahay noocaasi ficilkaa mudaarici waxba la xidhiidhi oo muctalulaakhir ah waxa weeye in lagu godo dama damaa lagu goda waa in lagu nasbiyo fatxa ama fatxa lagu nasbiyo waa in lagu jasmiyo hadduu muctalulaakhir yahay xadfu xarfi lcilla ficilka mudaarice muctalulaakhirka icraabkiisa guud ahaan waa intaas marka la godayo damaa lagu godaa marka la kordhigayo fatxa lagu kordhiga marka la jasminayo ama la reebayana sukuun baa lagu waxaan ujeeda xadfu xarficilla lagu jasmiya muctalulaakhir hadduu yahay xadfu xarficilla lagu jasmiya saddexdaa xaaladood bal wixii daahira ee muuqda iyo waxa muqadar ah ayuu halkan aynu insha allahu darsigan ku arki doonaa alamila yataqada alqulaamu wiilkii wuu qadaynayaa ama wuu cuntaynaya waxbuu cunaya yataqada alghadaau marka la dhaay bifatxi اlhaynna waa cuntada qadada cuntada duhurkii la cuno alhidaau marka la dhaa alghidaau bikasri اlhayn waa cunto oo dhan yataqada alqulaamu wiilkii waxbuu cunayaa akhsha albarda waxaan ka cabsanayaa qabow iyo dhaxan limaada tansaa maxaad u ilaawaysaa wacdanka ballankaaga yataqadaa waa ficil mudaarico marfuuca akhshaa waa ficil mudaarico marfuuca tansaa waa ficil mudaarico marfuuca maxaa u daliilay inuu marfuuc yahay ficilka mudaaric lam yasbiqhu naaibun walaa jaasib naaibna kama horeeyo jaasibna kama horeeyo marka waa lagodi jira waa xaaladii la godi jira waxaa lagu godayaa ficilka mudaaric waa in dama lagu godo dama waa in lagu godo akhirkiisuna waa alif aliftaa damadii miyay ka muuqata yataqadaa damadii miyay ka muuqata kama muuqato akhshaa lanna alifta noocaasoo kalea lama baxarakeey xarakoo ma aqbasho sidaa darteed waxaan odhanaynaa ficilkan mudaaric waa ficilun mudaaricun marfuucun wuu godan yahay litajarudihi waxaa kutusaya inuu godan yahay wuxuu ka qaawan yahay ama ka maran yahay min alnaasibi wاljaasim wa calaamatu rafcihi damatun muqadaratun baa loodhanay waxaa lagu godayaa damatun muqadaratun cala aakhirihi damadii waa muqadar xarfu cilahaa alifta aakhirka fadhida yaa sabab u ah aliftaasaan la xarakayn karayn oon xarakada aqbalaynin marka yataqadaa akhshaa tansa waa ficil muaarico muctalun bialif muctalun bialif xaaladan iminka waa marfuuc waxaa lagu godayaa damat muqadara qaybta kale ku xigta anta tadnuu adu waxaad u dhowaanaysaa min alkabsh wanka ayaad u dhowaanaysaa wankiibaad u dhawaanaysa yasfuu saafi weeye aljawu jawigu iyo cimiladu waa saafi yacdu lxisaanu faraskuu ordaya yacdu wuu ordayaa alxisaanu faraskii tadnuu yasfuu yacduu waa ficil mudaaric oo muctalun bilwaawiya muctalu laakhiri bilwaaw wowga ku buka adficilha u dambeeya waa alwaaw marka waa muctal akhir ficilkan mudaaric ma marfuucba mise waa mansuub oo nawaasibtii baa soo gashay mise waa majsuum oo jawaasin baa soo gashay waa marfuuc tabnuu yasfuu yacduu marfuuc litajarudihi min alnaasib wاljaasib wuxuu ka maran yahay naasib iyo jaasib wa rafcihi damat muqadara damada lagu godaya waa muqadar damة muqadara qaybta saddexaad ashtahi waxaan jecelahay amaa rabaa aacaama cuntaan doonaya ashtahi acaama cuntaan doonaya wey yajri اlmaau biyuhu way dureerayaan ama way socdaan yacwii wuu ceyayaa adibu yeygii ashtahii waxaan rabaa yajrii waxaa socda yacwii waxaa ceeya يشتهي يجري يعوي waa ficil oo muctalu aakhira xarfilaha u dambeeya waa alyaa muctalu aakhiri bilyaa waa marfuuc litajarudihi min annaasib waljaasim naasib iyo jaasim midnama soo gelin marka waa marfuuc wa calaamatu rafcihi damma lagu goda waa in damma lagu goda damadiima aahirbaayo xarafka u dambeeya way ka muuqataa miyaa yadaas damaa saaran oo waa la godaya miya mise waa muqadar oo xarafkaasi damadii kama muuqato waa muqadar lanno haddii ashtahiyu la idhaahdo ashtahiyu waxaan odhan lahay damadu waa aahir ashtahi aakhirkii u reebay damadii waa muqadar yajrii yacwii ficlun mudaaricun marfuucun litajarudihi min الnaasibi wاljaasim wacalaamaةu rafcihi damaة muqadaraة maaha ظaahira muqadara weeye calى aakhirihi saddexdaa qayboodeen hadda qaadanay qaybta koobaad waxay ahayd ficil mudaaric oo alif ku buka yataqadaa akhshaa tansa waa muctalu bilif qaybta labaadi waa tadnuu yasfuu yacdu waa ficil mudaarico muctalun bilwaawi qaybta saddexaadna waa ajtahi yajri yacwi waa muctalun bilyaa saddexdii xarficilo ku kala tusa wuxuu qaybiyey saddexdii xarficil saddex ficiloo alif ku buka ama alif aakhirka ku leh saddex ficiloo wow aakhirka ku leh iyo saddex ficiloo ya ku buka ama ya aakhirka ku leh ayuu ku keen saddexdaa qaybood imika qaadanay saddexdaba ficilka mudaaric ee muctalkii ee muctalulaakhirkii saddexdaba waa marfuuc kuwaa alifta ku bukaana way godan yihin saddexdaa ficilee wowda way godan yihin saddexdaa kale ya u dambaysaana waa godan yihin dhammaantood saddexdaa qaybood hore waa marfuuc tiradana wuu kuu xidhiidhiyey oo wuxuu ka bilaabay kow ilaa sagaal buu ku joojiyay ida waa saddex qayboodoo misaddexe qoladii alifta lahayd saddex buu ka dhigay kuwii wowda u dambaysay wowda ku bukayay saddex buu ka dhigay kuwii ya lahaana saddex buu ka dhigay saddex qayboodoo misaddexa sagaalkii iyo nambaradii kugu xidhiidhay min waaxid ilaa tica qaybtaasi markaa waa qayb gaara waa xaalatu rafci baa ladha ficilka mudaaree ama alifyo ha u dambaysa ama wow u dambaysa ama ya u dambayse xaalat rafci buu taagaya saddexdaa wuu godan yahay litajarudihi min annaasib waljasm saddexdoodaba maxaa lagu goday dammaa lagu goday damadu ma daahir ba mise waa muqadara waa lagu qadaray maxaa keenay in lagu qadaro damada in lagu qadaro xarfu cillaha u dambeeya haddaanu xarfu cillahaasi u dambayn lahayn ficilka waa la godi lahaa oo damadu way ka daahiri lahayd oo ka muuqan lahayd dhammaantood waxaa la odhanayaa saddexdaa qaybood iyo taqadaa laga soo bilaabo ilaa yacwidaa ugu dambaysa ee alaabkoogu waa isku mid maxaad odhanaysaa ficlun mudaaricun marfuucun litajarudihi min alnaasibi wاljaasim ama can inaasib rafcihi damatun muqadaratun calى aakhirihi baa la odhan calaa aakhirihi waayahay qaybta kale ku xigtaa waxa weeye kitaabku mararka qaarkood kutubta qaarkood si yaroo aan inay siyar dhaafsan yihiin baad moodaa waxaa ku xigaysa awadu qaybta ka bilaabanta awadu an yataqada alqulaamu yajibu an akhsha albard lan tansaa wacdak akhaafu an tadnuwa min alkabsh yasurunii an yasfuwa aljaw lan yacduwa alxisaan lan ashtahiya الطacaama uxibu an yajriya almaau lan yacwiya dibu min waaxid ilaa tisca waa sagaal kale halkaasina waa sagaalka qayb kaloo wada socota wey waa xaalatu nasbi baa imika la galaya xaalatu nasbi wey waxaa la rabaa ficilkii mudaaric ee muctalul aakhirka qoladii alifta lahayd kuwii wowda lahaa iyo kuwii ada lahaa saddexdii ba la nasbiyo dabeedna waxaynu eegaynaa in lagu nasbiyo fatxa lagu nasbinaya dhammaantooda fatxadaasi inay daahira tahay oy ka daahirta aakhirka iyo inay muqadarata awaddu waxaan jecelahay an yataqadaa inuu wax cuno ama qadeeyo alqulaamu wiilkeeda yajibu waxa waajiba an akhshaa inaan iska ilaaliyo ka boqo ama aan iska ilaaliyo albarda qabowga iyo dhaxanta lan tansaa ilaawi maysid wacdaka ballankaaga halkaa waxaa ku jira an yataqadaa an akhshaa lan tansaa ficilkii mudaaric alifta lahaa ee muctallun bilalifka ahaa oo waxa weeye xaalatu nasbi taagan an baa ka horayso xarfu nasbina lan baa ka horayso xarfu nabina ama xarfu nafyin wa nabin ficilka mudaaricee ka dambeeya waa ficlu muaaricun mansuubu ban ama ficlu muaaricun mansuubu bilan wa calaamatu nasbihi fatxatun muqadaratun lannu aliftii ma xarakaysa yataqadaa aliftu way reebantaha fatxatun muqadaratun calaa aakhirihi cala alif akhirka la sheegayana waa alifta fatxa lagu qadarayo wey an yataqadaa ku celiya icraabkeyga an xarfu nasbin yataqadaa ficlu mudaaricu mansuubu bian intaa horaan soo mar mansuubu bian waa calaamatu nasbi aye wa calaamatu nasbihi fatxatun muqadara weeyaan fatxatu muqadara an akhshaa iyo lan tansaana waa la mid lan u dambaysaan icraabo lan maxaan odhanaya xarfu nafyin wa nasbin ama xarfu nasbin iska dhig tansaa ficlun mudaaricun mansuubun mansuubun bilan wa calaamatu nasbihi fatxatun muqadara marka ficilkii alifta lahaa adadii xaalatu nasb markii la nasbinayey fadxadii lagu nasbinayey waa muqadar akhaafu waxaan ka cabsanayaa qaybta kale an tadnuwa an tadnuwa inaad u dhowaato min alkabshi wanka yasurunii waxay farxad gelinaya an yasfuwa inuu saafi noqdo aljaw lan yacduwa ordi maayo ama carari maayo alxisaanu aras waayahay waxa weeye an tadnuwa an yasfuwa lan yacduwa waa ficilkii mudaaric almuctalu bilwaawi ee wowduu dambaysa markii la geliyey naib la soo geliyey ama xarfu nabi maxaa lagu nasbiyey fadxadii miyay ka daahirtay mise waa lagu qadaray way ka daahirtay an tadnuwa akhirkiisii bay ka daahirtay fadxadii woodii baa la fadxiyey an yasfuwa lan yacduwa kuwan marka la icraabaya maxaa la odhanaya ficlun mudaaricun mansuubun bian ama bilan walbo ka nasbiyey wa calaamatu nasbihi alfatxatu aahira alfatxatu alظaahira ama fatxatun ظaahiraة calى akhiri fatxadii waa aahir marka halkaa waxaynu ka arkaynaa haddii uu ficilku yahay muctalu اlأlif waa lagu qadaraya fatxada hadduu yahay muctalu bilwaawi muctalu اlآakhiri bilwaawi way ka daahiraysaa fatxadii an tadnuwa kii ada lahaanaynu eegno lan ashtahiya acaama cunto dooni maayo ama jeclaan maayo uxibu waxaan jecelahay an yajriya almaau biyuhu inay socdaan ama dureeraan lan yacwiya dibu yeegu cii maayo lan ashtahiya an yajriya lan yacwiya ficlu muaaricun mansuubun bi an ama bilan وcalaamaة nasbihi alfatxaة الظaahiraة kiyaada lahaana way ka daahirta ficl mudaaric almuctalu biاlyaai fadxadii way ka daahirtay xaalatu nasbiga marka xaalatu nasbi marka la joogo waa awadu an yataqadaa laga soo bilaabo ilaa lan yacwiya dibu kow ilaa sagaalkaa weeyaan waa xaalatu nasbi saddexdaas xaalatu nasbi marka la joogo ee saddexdii noocee muaalaca kii alifta lahaa kii wowda lahaa iyo kii ada lahaa saddexdoodaba aynu fiirino waxaa lagu nasbinayaa xaalatu nasbiga ficiladan waa in a lagu nabiy a lagu nabiya faxihii miyuu ka daahiray dhammaantood saddexda noocba miyuu faxuu ka daahiray mise qaarna wuu ka daahiray qaarna waa lagu qadaray faxihii goormuu ka daahiray ama goormaa lagu qadaray aan keebaa lagu qadaray kii alifta lahaa kii wowda lahaa kii ada laha keebaa lagu qadaray kii alifta lahaa fatxihii waa muqadar lan tansaa akhirkii waa la iska reebaya fatxihii meesha ma yaalo lanno alifta lamaba xarakayn karo xarakaba ma aqbasho kii wowda lahaa iyo kii ada lahaa ka warran markay xaalatu nasbi joogaana la nasbinayo waxaa lagu nasbiyaa maxay fatxa daahira fatxatun daahira waxaynu markaa maraynaa xaalat rafci saddexdoodaasoo la godayo waynu soo maray saddexdoodaasoo la godayo xaalatu nasbina saddexdaa imika u dambaysa wey saddexdoodiioo la nasbinayo waxay noo hadha xaalad keliya xaalat اljasmi intaynaan xaalat اljasmiga gaadhin labada xaaladood ee hore soo qaadanay xaalat rafcigii dhammaantood waxaa lagu godayay damatun muqadara waa lagu wada qadaray kii alifta lahaa kii wowda lahaa kii yada lahaa dhammaantood waa wada damatun muqadara xaalatu rafciga xaalatu nasbiga ka wara midna waa lagu qadaraa saddexdooda labada kalena way ka daahirtaa fadxadii ka lagu qadaraa ka wowda leeya ka yadalana way ka daahirtaa xaalatu ljasmi way iswada raacayaan dhammaantood kii alifta lahaa kii wowda lahaa kii yaada lahaa isku xeer waxaa lagu jasmin doonaa xadfu xarfi lcilla marka la jasminayo ficiladan muctalulaakhirka xarfu cilluhun baa laga xadfaya oo laga tuuraya kii alifta lahaa waa in alifta laga tuuro kii wowda lahaa wowda laga tuuraya kii yaada lahaana yaadii baa laga tuuraya waxaa lagu jasmaya xadfu xarfi cilla waxay ka bilaabayaan markaa lam yataada اulaam halkaasaad ka bilaabsa lam yataqada اlqulaamu wiilkii ma qadaynin lam akhsha اlbarda qabow kama biqin laa tansa ha ilaawin wacdaka ballankaaga u fiirsa ficladii lam yataada wuxuu ahaa yataadaa asalkiisii lam yataada xarficilihii baa laga tuuray alifta lam akhsha ficilku wuxuu ahaa akhshaa aliftii baa laga xadfay laa tansa markii hore wuxuu ahaa tansa maxaa laga tuuray laa tansa marka la maxaa laga xadfay aliftii baa laga xadfay markaad icraabaysa waxaad odhanaysaa ficilun mudaaricun majsuumun bilam ama billaah annaahiya wacalaamatu jasmihi xadfu in la jasmiye waa calaamadu waa kutusaysa xadfu xarfi اlcila xarf cilaha la tuura kuwan alifa laga tuuray marka laa tadnu min alkabshi ha dhowaanin wanka lam yasfu ljawu jawigii cimiladii saafi ma noqon lam yacdu ma ordin alxisaanu faraski ama lam yawi somah lam yawi yawi ama lam yacduwe lam yacdu lxisaam yacwidu waa dibiga yiiga marka la sheegaya lam yacdu lxisaam faraskii ma ordin mxuaha ma ordin lam yacdu cadaa yacdu oo bimacnaa jara yajri ah weye marka qaybtan saddexaadna laa tadnu qaybtan labaad laa tadnu lam yasfu lam yacdu wa ficlun mudaaricun majsuumun bilam ama billaah labada midkii ku jira wa calaamatu jasmihi xadfu xarfi lcila xarfi cilihii baa laga toonay laa tadnu wowdii baa laga toonay tadnuu buu ah lam yasfu yasfuu buu ah lam yacdu yacduu buu ah. baa laga turo ah. lam ashtahi ma doonin ama ma jeclaanin aacaama cunto lam yajri lmaau biyihii ma dureerin iyo lam yacwi dibuyeygii ma ihin qaybtana lam ashtahi xarficilihii baa laga turay ashtahi oo lam yajri yajrii buu ah lam yawi yawi buu ah maxaa lagu jasmiyey ficilada ficlu mudaaricun majsuumu bilam wa calaamati jasmihi xadfu xarfi lcila qaybtaa u dambaysa waa saddexdii nooc kii alifta lahaa kii wowda lahaa iyo kii ya-da lahaa saddexdoodii oo la jasminaya wey saddexdoodaba waxay taagan yihiin xaalatljasmi lamtii baa la soo geliyay jasminaysay ama laadii naahiyada ahayday jasminaysaa la soo geli xaalatljasmi bay taagayihin maxaa lagu jasmiyaa saddexdoodaba saddexdoodaba marka la jasminaye lam ama laa soo gasho maxaa lagu jasmiyaa xarfu cilliga ay lahaayeen baa laga tuura kii alifta lahaa waxaa laga tuuraa maxay aliftii kii wowda lahaa waxaa laga xadfaa wowdii kii ada lahaa waxaa laga xadfaa kii ada lahaana yadii baa laga xadfaa majsuumun wa calaamatu jasmihi xadfu xarfi lcilla wey marka hore halkaa haddaan ku noqdo ficilka mudaaricee muctalul aakhirku waa saddex nooc muctalun biاlalif muctalun bilwaaw iyo muctalun bilyaa soo saddex maaha saddexdoodaasi waxay taagan yihiin mar xaalat rafci saddexdoodiiba xaalat rafci bay joogaan naasib iyo jaasi midna ma soo geli waa ficil mudaaric oo marfuuca ah. marna waxay taagan yihiin xaalatu nasbi saddexdoodiiba waa mansuub oo nawaasibtii wax nasbinaysa baa soo gasha al iyo lan iyo kuwii la ah marna waxay taagan yihiin xaalatu ljasmi lam iyo laa anaahiya maalan soo gashay markii la jasminaya bay taagan yihiin oo saddexdii nooc ee ficilka mudaaric u qaybsamayey marka xuruufulcili saddexda la eego oo marna taagan xaalatu rafci waa kow mar waxay taagan xaalatu nasbi waa laba marna waxay taagan xaalatu jasmi saddex xaaladoodoo waaweyn soo maha oo saddexdoodiiba soo wada galayaan xaalatu rafciga hore waa isku xeer dhammaantood kaalifta le kawooda le iyo maxaa lagu godaa xaalatu rafci markay taagan yihiin damatun muqadara saddexdoodiiba waa damatun muqadara min kow laga bilaabo ilaa sagaal saddexdoodba xaalatu rafci markay taagan yihiin waa dammatun muqadara iraabku dama muqadara wey xaalatu nasbi oo xaaladda labaada markay taagan yihiinna maxaa lagu nasbiyaa way kala baxaan halkaa waxaa loo kala qaadaya kii alifta lahaa iyo labada kale ka alifta leh maxaa lagu nasbiyaa fatxatun muqadara labada kalena ka woodale iyo ka yadalana waxaa lagu nasbiyaa fatxatun aahira marka laba way ka daayartaa fadxadii waa alwaaw alyaa midna waa lagu qadara waa alalif xaalaljasmiga ka war saddexdoodiiba markay taagan yihin xaalaljasmi xaaladii la reebay markay taagan yihin maxaa lagu jasmiya xadfu waa isku mid xeer keliya wada raacaan xadfu xarfi alcilla xarfu cillaha laga tuura kii alifta lahaa alifta laga tuura kii wooda lahaa woodaa laga tuura kii ya lahaana yaadaa laga tuura markaa marka horeysa waa inaad saddex ka dhigta ficilada muctalun bilalif muctalun bilwaaw muctalun bilyaa dabeedna saddexdooda ayaad mid walba saddex xaaladood marinaysa xaalatu rafci inay joogaan saddexdoodiiba xaaladii la godayay ficilka mudaaric godnaa iyo xaalatu nasbi inay taagan yihiin iyo xaalatljasmi laba xaaladood way siman yihiin saddexdoodaba waa isku xukun xaalatu rafci markay taagan yihiin oo wada damba muqadara xaalatul jasmiga u dambeeya markay taagan yihiinna waa wada xadfu xarfi cilla lagu jasmaya xaalatu nasbi oo keliya ayay qaybsamaya ama qaybtamaya xaalatu ah, maxaa la dhaha xaalatu nasbi markay taagan yihin aliftana waa lagu qadaraya labada kalena way ka daahirsan waa arinta khulaasada labada sheekhay si fiican lagu soo koobay koobeen qawaacidka wuxuu yidhi alficlu lmudaaric ficilka mudaaric almuctalu laakhir ee muctalu laakhirka alficlu lmudaaric almuctalu اlaakhiri saddex xaaladood baa soo galay muctalulaakhirka muctalu اlaakhiri inuu yahay yatahadaa yoyakhsha muctalu اlaakhiri bilwaawi inuu yahay yadcuu iyo yadnuu muctalu bilyaai inuu yahay yamshi iyo yahdii almuctalu marka la dhah saddexdaa xaaladood baa soo galay inuu alif ku buko inuu ku bukayo inuu yaa ku buko isku wadadar dhammaantoodoo yurfacu waxa lagu godaa saddexdii noocba bidamatin muqadaratin baa lagu godaa damo muqadara oo cala alalifi lagu qadarayo kii alifta laha aliftiisa lagu qadaraya idan alifta akhirkii fadhida akhirkii waa alalif yataqadaa alifta u dambaysa yakhshaa alifa u dambaysa yardaa alifa u dambaysa aliftaasaa lagu qadaraya damة muqadaraة calى akhirihi markaa tira waxaad ujeeddaa calى alf wاlwaawi kii wowda lahaana wowda lagu qadaraya yadcuu yadnuu wowdaasaa akhirkii fadhida wowdaasaa lagu qadaraya wlyaai kii yada lahaa yada ku bukayda yadaa akhirka fadhida yadaa lagu qadaraya bidamati muqadaratin baa lagu godaa ficilkii mudaarice muctalulakhirka ah cala alif alifta lagu qadarayo waa kii alifta lahaa wlwaawi wooda lagu qadaray kii wooda ah wlyaaiyaada lagu qadaray wayataqadaana cal alif baa lagu qadaray yadcuuna cala alwaawi baa lagu qadaray ashtahii ama yashtahiina cala alyaai baa lagu qadaray saddexdoodaba waa lagu qadaray wa waxaa lagu nasbiyaa saddexdoodii laakiin wuu kala qaadi doonaa bifatxati muqadaratin fatxa muqadara lagu nasbiya oo la qadarayo oo aan meesha yani maarta olin cala alif alifta alifta korkeega lagu qadaray alifta lagu qadarayo lan yakhshaa lan yardaa waahiratin wabifatxatin daahiratin fatxa ka muuqataa lagu nasbinaya cala alwaawi walyaai labada ka daahiraysa lan yadnuwa way ka daahiraysaa walyaa yaadana way ka daahiraysaa lan yamshiya lan yahdiya lan yajriya marka xaalatu nasbi marka la joogo waxaa lagu nasbiyaa bifatxa dhammaantood laakiin fatxahaasi waa muqadara cala alif alifta waa lagu qadara waa fatxa aahira cala alwaaw walyaa wowdii yaadana way ka daahirta wayujsamu waxaa lagu jasmiyaa xaaladii jasmaya xaaladda saddexaad saddexdoodiiba marka la jasminayo waxaa lagu jasmiyaa maxaa lagu jasmiyaa bixadfi alaakhiri aakhirka in laga xadfo aakhirkaa laga tuura aakhirka la tuuraya waa xarfu ficiladan xarfu u dambeeya xarfu laga tuura wayujsamu waxaa lagu jasmiyaa bixadfi alaakhiri aakhirka in laga xadfo oo aakhirka laga tuuro alficlu lmudaaric almuctalu laakhir ficilkii mudaaric muctalu laakhirka oo saddex nooc u kala baxaya saddexdan xaaladood soo socotu leeyahy xaala waa yurfac xaalat rafci buu joogaa xaalana waa yunsab xaalatu nasbi buu joogaa xaalana waa yujsam oo xaalaljasmi buu jooga saddexdaa ummad u kala qaadaysa yurfac bidamati muqadaratin cala alif walwa walya saddexdaba waa lagu qadaraya damadu waa muqadar wayunsab bifatxati muqadaratin cala alif alifta waa lagu qadaraya waaahiratin cala alwa walya wayujsam bxadfi alaakhir ama bixadfi xarfi اlcila